رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين والعاقبة للمؤمنين ولا عدوان إلا على الظالمين wausalii wausallimu cala nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ila yowmi اddiin weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar ee eh, siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dembeysay safarkiisii shaam uu aaday iyo buxayro raahibkii la dhihi jiray oo abaataalib markuu doonay inuu safar ka aado tijaara darteed nebiga da'diisa laba-iyo toban sanay ahayd laba bil iyo toban bilina waa u dheereed nebiga arrintaa wuu la weynaatay oo way la adkaatay inuu adeerkii ka tago kadib laakiin wuu waday markii ay gaareen baa la yidhi shaam waxaa u soo baxay nin nasaare ah oo culimmadii nasaare ka mid ah gacanta ayuu ka qabtay markaasuu yidhi ninkani waa caalamka oo dhan sayidkooda weli markaa nebigu waa canug yar oo laba-iyo toban jir ah rasuul ilaahay waaye buu yidhi ilaahay baa u soo diri doonaa caalamka sayd ku ogaatay markii la yidhina wuxuu dhahay mar kastoo aad buur kortaan ama caqaba dhagax iyo geed kastoo meesha ku yaalla way u sujuudayeen dhagax iyo geedna uma sujuudaan ilaa nebi maahane waxaan kaloo ku aqoonsaday calaamadda nebinimada kadibna wuu karaameeyey humma akramahum humma akramahum bidiyaafati martiqaadkoodii ayuu wanaajiyey abu oo abaa taalibna wuxuu ka codsaday an yaruddahu inuu u celiyo oo meeshii uu ka keenay uu u celiyo maka walaa yaqdima bihi ila ashaam shaamna uusan ula gelin khawfan min alyahuudi cabsi uu uga cabsanaya yuhuudda darteed iyo walrumaani dowladdii roomaan faraddahu abuu taalibna ilaa maka abii taalibna maka ayuu markaa u celiyey xarbulfujaar xarbi dagaal aan wanaagsanayn oo dhacay xarbulfujaar baa la yidhaahdaa rasuulka intaa nebi laga dhigin ayuu dagaalkan dhacay waxiina wakhti kaana uu ahaa cumruhu da'diisa sala allahu calayhi wasalam waa rasuulkee cishriina sanatan labaatan sano asagoo jir ah waqacad waxaa ka dhacay fii suuqi cukaab ama suuqa cukaab waxaa ka dhacay xarbun dagaal xarbi ayaa markaa ka dhacay bayna qabaa'ila qurayshin qoraysh qabiilooyinkeeda baynkooda iyo wa kinaanata oo min jihatin jiha ah macnaha quraysh iyo reer kinaana oo isku saf ah iyo wa bayna qabaa'ili qabiilooyinka la yidhaahda qays caylaan oo min jihatin ukhraa jiha kale ah haddana laba baa loo kala saftayoo quraysh iyo kinaana meel bay ka soo jeedeen qays caylaan qabiil lagu magacaabana jiho kale ayay ka soo jeedeen ishtadda waxaa adkaaday fiiha dhexdooda alba'su dhibkiibaa darnaaday dagaal adag oo xoog leh ayaa dhex maray wa qutila waxaa la dilay cadadun tiro oo min alfariiqayni labada qolo ahba labada dhinacbad koox ayaa laga dilay umma istalaxuu kadibna waxay ku heshiiyeen calaa an yuxsuu in lasoo tiriyo lasoo koobo qadla alfariiqayni labada qole intii laga dilay intay iska dileen in lasoo tira koobo ayaa markaa lagu heshiiyey fa man wajada qofkii ogaada ama hela qatalaahu dilkiisa dadka laga dilay akhara inay ka badan yihiin kuwa kale akhada inuu qaato diyata zaa'idi intii zaa'id ah diyadooda wixii laga dilaa laysku tirinayaa macnaha haddii qoladan toban laga dilay qoladaana shan iyo toban toban iyo tobanku way isku baxayaan shanta dheeraadkaa diyadooday qaadanayaan macnaha wa wadacuu way joojiyeen marka alxarba dagaalkii dagaalkiina markaa way joojiyeen wahadamuu waxay dumiyeen maa waqaca wixii ka dhex dhacay baynahum dhexdooda oo min alcadaawati cadaawanimo ah wixii cadaawanimo ah oo ay isdhexdooda ka dhacayna way joojiyeenoo markaa way dumiyeen iyo washari wixii shar ahaa wax kama jiraan iyo kama sooqaad baa laga dhigay waqad xabara waa uu ka qayb galay haadihi alxarba dagaalkaa rasuuluullaahi rasuulkii allah ka qayb galay sala allahu calayhi wasalam wa kaana wuxuuna ahaa yambulu mid u dhiidhiiba calaa acmaamihi adeeradii adeeradiis ayuu u dhiidhiibahayey ee yujaahizu wuxuu u diyaarinayey lahum ayaga annablu gamuunka liramyi si loo tuuro markay mid tuuraanba ka kaluu u soo dhiiba u sii diyaarinayay nebiga bacdamaa canug yariis uu ahaa oo dagaalkaana uu ka qayb galay adeeradiis ayuu gamuunnada u dhiidhiibayey wa sumiyad waxaa loogu magac daray haadihi alxarbu dagaalka bixarbu alfujaar xarbulfujaar baa loo bixiyey li'annahum maxaa yeelay intahakuu waxay ku xadgudbeen fiiha dagaalka dhexdiisa xurmata xarami maka sharaftii xurmadii xaramkii maka ay markaa ku xadgudbeen iyo wa shahri alxaraami bilihii xurmada lahaa waalfujaaru fujaarku arbacatun afar buu ahaa afar sano ayaa macnaha dagaalka ama xarbada fujaar afar mar buu dhacay kullu fi sanatin mid kasta sano gudaheed buu dhacay wa haadihi midkaa nebiga uu ka qayb galayna aakhiruhaa kii ugu dembeeye buu ahaa kii ugu dembeeyey afar mar baa dagaalkaa dhacay laakiin afartaa mar ka ugu dembeeyey kan buu ahaa rasuulku ka qayb galay waintahat alhalaatatu aluulaa saddexdii horese wuxuu uu dhammaaday oo wuxuu ku soo gebagaboonayay bacda khisaamin dood iyo washtijaarin muran dafiifin oo fudud macnaha saddexda kale dagaal ma dhicin laakiin dood afka iyo waxoogaa muran dhexdooda ah taasuu ku dhammaanayay walam yaqac ilqitaal dagaalsa ma dhicin ilaa fi raabici faqad kii afaraad maahane midka ugu dambeeyey afaraad keliya ayaa waxaa ka dhacay dagaal laakiin xarbiga iyo dagaalkaa fujaar afar mar buu dhacay saddexna dood buu ku dhammaanayay iyo muran halkaa mari ugu dambeeyey afaraadna waxbaa layska dilay xilfulfuduul xilfi waa isgaashaanbuursi oo fuduul ah macnaha wanaagsan wa fii shahri dilqacda bishii dilqacda calaa itri haadihi alxarbi dagaalka asagaa gadaashiisa tamma waxaa suuro galay oo taam noqday xilfu xilfulfuduuli xilfi iyo heshiis iyo isgaashaanbuuraysi ayaa ka dhacay bayna khamsati butuunin shan jilib ama shan jufo oo min qabiilati quraysh qoraysh qabiiladooda ka mid ah inay taxallud samaystaan gaashaanbuur ay isku duubnaadaan shan qabiil oo qabiilooyinka jilibiyada quraysh ka mid ah ayaa go'aankaa gaaray wahum waxay ahaayeen shantaa waa banu haashim wa banuulmuطallib wa banu asad wa banu zuhur wa banu taym intaasay markaa ahaayeen macnaha oo min qabiilooyinkaa shanta ah banu haashim oo kow ah banuulmuطallib wa banu asad wa banu zuhra iyo wa banu taym wa sababuhu sababta keentay inay isgaashaanbuuraystaan shantaa qabiiloodna wuxuu ahaa anna rajulan nin oo min zubaydin reer zubayd u dhashay ayaa jaa'a wuxuu la yimid bisilcatin badeeco ilaa makata maka nin reer zubayd ah ayaa badeeca suu ugu iibiyo maka keenay faishtaraahaa waxaa ka iibsaday minhu xaggiisa alcaas bin waa'il ayaa ka gatay marka caas ibnu waa'il oo reer maka ah ayaa ka iibsaday ninkii zubaydiga ahaa assahmiy ee assahmiy ahaa waxabase wuxuu ka xabisay uu u diiday canhu xaggiisa xaqahu xaqiisa wixii badeecana wuu ka qaatay inuu lacag dhiibana waa diiday inuu lacag bixiyana markaa wuu diiday oo xaqiisuu ka xabisay markay arrintu meeshaa maraysay Eh, markay meesha arrintu maraysay faistacdaa calayhi marka kaalmo dalab ayuu sameeyey marka wuu kaalmo dalbaday ilaa makata maka xaggeeda macnaha faistacdaa wuxuu uga kaalmo dalbaday calayhi ninkii xoolaha ka qaatay caasa dushiisa bibani cabdidaar reer bani cabdidaar wa bani makhsuum oo laba ah wa bani jumx iyo wa bani sahmin wa bani cadiy falam yaktarihuu lahu danna kama gelin ninkii reer zubaydi ahaa markii arrintiisii saa noqotay oo xoolihiisii loo diiday wuxuu u gargaar dalbaday ugu cararay reer bani cabdidaar inay uga qaadaan dan kama gelin reer maqsuum buu u tegey dan kama gelin reer jumx reer bani sahm reer bani cadiy falam yaktarihuu lahu danna kama geline waba uma aabbayeelin qayladiisii lahu asaga facalaa wuxuu koray ninkii reer subaydi ahaa jabala abi qubays buur lagu magacaabo buurtii abi qubays ayuu koray wadakara wuxuu xusay uu sheegtay dulaamatahu dulmigiisii fii abyaatin baydad gabay ah ayuu markaa ku dulmi sheegtay markii wax loo qaban waaya intuu buurta korkeedii fuulay ayuu wuxuu tiriyey dhowr beej oo gabay ah oo dulmigiisa ku sheeganayo wanaadaa waxaa uu naadiyey oo dhawaaqay man yuciinuhu wax uga kaalmeeya calaa xaqii xaqiisuu ku dhawaaqay wanaadaa waa naadiyey oo waa qayliyey oo wuu dhawaaqay man ayuu u qayliyey yuciinuhu ugu kaalmeeya calaa xaqii xaqiisa famashaa waxaa u soo socday fii daalika arrintaa oo u dhaqaaqay azubayr ibni cabdiilmutalib xata ijtamaca ilaa uu soo kulmiyey alladiina kuwii madaa uu xusay dikrahum xuskooda oo fii daari cabdillaahi bnu judcaan gurigii cabdullaahi bnu judcaan ayuu dadkii isugu keenay waa ra'iisu banitayn reer baniitayn ra'iiskoodii buu markaa ahaa wataxaalafuu waxay ku heshiiyeen ama ay ku ballameen wataxaalafuu waxay ku heshiiyeen oo watacaaqaduu ay ku ballameen calaa an laa yajiduu inaan la helin bimakkata maka madluuman qof la dulmiyey oo min ahlihaa ha ahaado ehelkeeda aw min hayrihim ama qof bannaanka ka yimidba ha ahaadee qof kastoo maka lagu dulmiyo ilaa qaamuu inay u istaagaan macahu micigiisa xataa turad ilaa la celiyo calayhi korkiisa madlamatahu wixii markaa laga dulmiyey heshiiskaasaa markaa la kala dhigtay uma kabacdi qaamuu way u istaageen dhammaantoodii ila alcaas ibni waa'il asahmi bay u tageen faintasicuu minhu waxay uga soo qaadeen xaqa zubaydiy ninkii reer zubaydia xaqiisa wadafacuuhu ilayhi wayna markaa u dhiibeen waqad xadara wuu xaadiro wuu ka qayb galay rasuulkii allana haada alxilf heshiiskaa asaga ah maca acmaamihi adeeradiis asagoo la socda wa qaala wuxuu yidhi bacda an sharafahu allaahu bialrisaala markii arrintaa dhacayso waa intuusan nebigu nebi noqonin islaamkan aan la soo dirin kadib markii risaalada nebiga lagu karaameeyuu nebi noqday laqad shahidtu waan xaadiray fii daari cabdillah bni judcaan xalaf xilfan ayaan kula qaabilay oo aan ka xaadiray maa axabu ma jecli anna lii bihi inay ii beddesho xumra nacami geela midkiisa gudguduudan walow addacaa bii fi lislaami la ajabtu marka rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam xilfiga inuu markaa ka qayb galay guriga ee cabdulahi bnu judcaanna uu joogay laakiin geelakiisa gudguduudan haddii la siin lahaa wuxuu ka jeclaan lahaa heshiiskaa waa heshiis fiican buu markaa ahaa xayaatulcamali xayaatadii noloshii camalka macluumun waxaa macluum ahoo la yaqaanaa ana alnebiya nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa macluum ah oo la wada og yahay ana alnebiya sala allahu calayhi wasalam wulida in la dhalay yatiiman asagoo agoon ah wa nasha'a uuna ku barbaaray fii kafaalati jaddihi awowgii kafaaladiisa uma kadibna cam adeerkii walam yarif uusanna ka dhaxlin nebiga can abiihi aabbihii shay-an wax oo yuqhniihi ku filan wax kaafiya inuusan aabbihii ka dhaxlin baa macluum ah falammaa balaqa markii uu gaaray sinnan da oo yumkinu suurageli kartuu qaban kara nebiga alcamalu shaqo fiihi da'daa dhexdeeda oo fiihi caadatan sida caadada ay tahay waxaa jirta da qofka uu ku shaqogeli karo markii da'dii mumkinka ahayd ee suuragalkeed inuu ku shaqeeyo uu gaaray raca alghanama ari buu raaci jiray nebiga arrinuu raacay maca ikhwatihi walaalihii micigooda oo min alradaacati nuugmada ay ku walaaloobeen oo fii bani sacad walammaa markii rajaca uu u soo laabtay ilaa makkata makana racaahaa wuxuu u raaci jiray arigii liahliha reer maka ehelkeeda calaa qaraatiitin qaraatiid ayay siin jireen qaraatiid ayuu ugu raaci jiray walqiraadna waa jus'un yasiir waa wax yaroo min addiinaari diinaar markaa ah sanuud yar bay siin jireen nisfal cushur oo kale aw amase uluthu thumun thumun uluskiisa oo minhu cushrigaa ka mid ah qiimatuhu haddii la qiimeeyo fii haada azamaani zamankan ee kan ahna waa casharata riyaalaad taqriiban toban riyaal taqriiban intaasoo kala waayo waraaca wuu raacay alhanama arigii waraca alghanam ariga raacitaankiisa min sunan alambiyaa waa nebiyada sunantooda nebi kasta oo nebiyaalka ka mid ahaa ariguu markaa soo raacay marka ariga raacitaankiisa waa min sunani alambiyaa'i nebiyada jidadkooda waayey sunankooda fii awaa'ili xayaatihim noloshooda bilowgeed noloshooda bilowgeedaa lagu bilaabaa faqad qaala wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulka maratan mar wuxuu yidhi bacda an akramahu allaahu markuu ilaahay ku karaameeyey kadib binubuwati nebinimo maa min nebiyin nebi ma jiro ama ma jirin ilaa waraacaahaa ariguu soo raacay nebi ma jirin ilaa qawsaar buu ahaa walamaa markii shabba uu koray ama uu barbaaray annebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam oo wabalaqa uu gaaray alfutwata adkayn iyo dhallinyarannimo faka'annahu kaana yatajir wuxuu ahaa mid tijaaraysta faqad warada waxaa la wariyey annahu kaana inuu ahaa rasuulku yatajiru mid ganacsi sameeya lana ganacsi sameeya maca saa'ib ibni abi saa'ib ninka lagu magacaabo fa kaana ninkaa wuxuu ahaa khayru shariik wax lala shariiga midka u khayr badan lahu asaga laa yujaari walaa yumaari doodna ma dhex mari jirin wax eesqiyaano ahna markaa ma aysan jirin oo wuxuu ahaa ninka lagu magacaabo saa'ib ibni abi saa'ib shariik aad yaad u fiican wacarafa wuu aqoonsaday sala allahu calayhi wasalam waa rasuulkee fii mucaamalaatihi mucaamalaadkiisa bikaayati alamaana amaano midda ugu sarraysa waasidqi iyo run waalcafaafi dhowrsanaan wa kaana haada waayo kaa wuxuu ahaa hadyuhu dhaqankiisa sal alla calayh wasalam taasi rasuulku dhaqan dhaqandayba u ahayd oo shirkada keliya ma ahee fii jamiici majaalaati alxayaati majaalaadka iyo boosaska nolosha oo dhan xataa la qaba ilaa loogu naanaysay nebiga bilamiini amiin ilaa loo bixiyey safaruhu safarkiisii nebiga ila shaam shaam uu u safray iyo wa tijaaratuhu tijaaradiisii fii maali khadiija khadiija maalkeedii uu u ganacsi geeyey wa kaanad khadiija waxay ahayd khadiijadii binti khuwaylid khuwaylid gabadhiisa ahayd radia allaahu canha min afdali nisaa'i quraysh dumarkii quraysh midda ugu fadliga badan ama kuwa ugu fiicfiican ayay markaa ku jirtay min afdali nisaa'i quraysh sharafan xagga sharafta iyo wamaalan xagga xoolaha wa kaanad waxay ahayd tucti mid u dhiibta maalahaa maalkeeday bixin jirtay litijaara tijaara darteed ama nimanka ganacsatada ahee tujaarta ah ayay u dhiibi jirtay yatajiruuna fiihi way u ganacsigayn jireen calaa ujratin ujro ay ugu ganacsigayn jireen waxoogaa qidmaa intay ka qaataan yay xoolaheeda u soo beecmuftari jireen falammaa markii samicad ay maqashay khadiijo can ilnabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam caradad calayhi waxay u bandhigtay dushiisa maalaha xoolaheeda liyukhraja fiihi inuu ula baxuu u geeyo ila shaam uu la aado taajiran taajirnimo darteed macnaha ganacsi in loo geeyo wa tucqiihi inay siinaysay u sheegtay afdala maa acdathu waxay siin jirtay wax ka badan hayruhu asaga kayrkiisa raggii kale waxay siin jirtay wax ka badan inay siin doontana way u ballanqaaday wakharaja rasuulu ullaahi wuu baxay sal allah calayh wasalam maca khulaamiha addoonkeeda iyo asagaa israacay oo maysar la odhan jiray ila shaam shaam xaggiisay aadeen fa baaca wuu iibiyey wabtaaca wuu soo iibiyey macnaha waxna wuu gaday waxna wuu u soo gaday wa rabixa ribaxan ribix buu ribxay uu faa'iiday cadiiman oo weyn wa xasala wuxuu helay fii maalihaa maalkeeda waxaa soo xasiliyey min albarakati barako maa lam shay maa shay lam yaxsil min qablun horay uusan ku soo xasilin barako iyo badnaan horay aan loo arkin yaa maalkeedii lagu arkay uma kabacdi rajaca wuu soo laabtay nebiga ilaa makata maka waadda alamaana amaanadiina wuu gutay sidii wax loogu dhiibay iyo suu wax u soo iibiyey iyo kulli asoon waxna ka qiyaanin ayuu gabadhii u keenay zawaajuhu guurkiisii nebiga bikhadiijata uu guursaday waracad way aragtay khadiija min alamaanati xagga amaanada iyo waalbarakati barakada maashi yabharu alquluub qalbiga dhaqaajiyo farxad geliya ayay ku aragtay wa qasa wuu uga sheekeeyey calayha khadiija korkeeda maysarana maa ra'aa wixii uu ku soo arkay fi nebiy nebiga sal alla calah wasalam intii jidka ay ku sii socdeen wixii uu ku soo arkayna waaga sheekeeyey oo min karami shamaa'ili dabeecadaha fiicfiican ah wa cuduubati alkhilaali macnaha dhaqanka fiican ee macaan ah yuqaalu wa bacdu waxaa kaloo la yidhaahdaa wa bacdu alkhawaariqi waxyaabaha khawaariqda ah maxyaabaha waxyaaba maskaxda inay gasho ay aad ugu adag tahay khawaariqulcaadaad baa la yidhaahdaa waxyaabaha caadada iyo waxa la yaqaana dilaaciya ayuu ku soo arkay midla tadaliili almalakayni waxaa ka mid ahaa laba malag ayaa nebiga harinaysay sal alla calayh wasalam lahu asaga fi lxarri kulaylkay ka harinaayeen fa shacarad waxay dareentay khadiija khadiijo waxay dareentay baa la yidhi biniilin inay gaartay ama gaarid buqyatahaa ee danteedii fiihi dhexdiisa macnaha inay meeshaan ujeeddadii iyo dantii ay lahayd ay ka dhex heshay fa arsalad adeeg bay u dirtay ilayhi rasuulka xaggiisoo waxay u dirtay ixdaa sadiiqaatiha saaxiibadeed mid ka mid ah mid ka mid ah ayay u dirtay tabadi'u E, raqbataha fi zawaaji fiihi ayadoo u bilaabaysa u caddaynaysa rasuulka raqbada iyo rajada ayadoo muujinaysaa raqbada iyo rajada ay markaa guurkiisa ka leedahay taasaa nebiga loo bandhigay waradiya wuu ku raali noqdoo wuu oggolaaday annebiyu nebigana sala allahu calayh wasalam bidaalika arrinta wa kallama wuxuu la hadlay acmaamuhu adeeradii fa khatabuuhaa way u dooneen lahu asaga khadiijay u dooneen ilaa cammihaa adeerkeed baa laga doonay camar ibni asad ahaa fasawajahaa waxaa mehriyey oo u guuriyey cammihaa adeerkeed binnebiyi sal allah calayh wasalam nebiga ayuu u guuriyey fii maxdari min bani haashimin meel golo ah oo la wada fadhiyo ay wada joogaan reer bani haashim iyo wa ru'asaa'a qoraysh qoraysh madaxdooda calaa sidaaqin meher baa lagu mehriyey qadaruhu uu la eg yahay qadarkiisa cishruuna bikran labaatan qurbac labaatan qurbac ayaa lagu mehriyey waqiila waxaa kaloo la yidhaahdaa sitta bakaraatin lix qurbac bay ahaayeen ama geel ayaa markaa meher ahaan looga dhigay wa kaana alladii kii wuxuu ahaa alqaa tuuray ee riday khidbata annikaaxi ama khudbata annikaaxi nikaaxa khudbadiisa waxaa akhriyey huwa kaa cammuhu abuu aalib buu ahaa adeerkii abuu aalib adeerkii abuu aalib ayaa akhriyey faxamid allaaha ilaahay ayuu mahdiyey wa afnaa calayhi wuu ammaanay uma kadibna dakara wuxuu xusay abi aalib sharafa nasabi nasabka wanaaggiisii wa fadli اnnabiyi nebiga fadligiisa sala اllahu calayhi wasalam fabaka bacdi dakara wuxuu sheegay kelimata alcaqdi kelimadii zawaajka ee guurkii meherka wa bayana asadaaq meherkiina wuu caddeeyey inuu intaa ahaa tamma waxaa dhammaystirmay oo taam noqday haada azawaaj guurkaa asaga ah bacda rujuucihi kasoo noqodkiisii sala allahu calayh wasalam uu ka soo noqday min ashaam shaam uu ka soo laabtay wuxuu dhacay guurkiisa bishahrayn laba bilood iyo ayaamin dhowr maalmood kadib wa kaana cumruhu da'diisu idaaka wakhtigaa wakhtiga khamsan wacishriina sana shan iyo labaatan jir buu ahaa rasuulka amaa khadiija khadiijase faalashhar sida mashhuurka ah ee caanka ah anna sannaha da'deedu kaanad arbaciina sana afartan jir bay markaa ahayd waqiila waxaa kaloo la yidhaahdaa amaana wacishriina sana siddeed iyo labaatan jir bay ahayd wa qiila hayra daalika wax intaa ka beddelanna waa la sheegaa laakiin sida caanka ah ee mashhuurka inay afartan jir ahayd ayaa markaa la tilmaamaa wa kaanat waxay ahayd khadiija awalan qofkii ugu horreeyey mutazawij aho awalan mutasawijed ninkii ugu horraysay ninkii ugu horreeyey ay guursatay bicatiiq bin caa'id almaqzuumiy nebiga waxaa uga horreeyey nin la yidhaahdo catiiq bin caa'id almaqzuumiy famaata canha wuu ka dhintay fatasawajaha abuu haala attaymi ninkaasa haddana guursaday famaata canha aydan haddana wuu ka dhintay bacda an taraka lahu markuu oga tegay minhaa xaggeeda waladan hal cunug ayuu markaa uga tegay humna kadib xarasa waxaa ku soo dadaalay calaa zawaajiha guurkeeda kibaara ru'asaa'i quraysh quraysh madaxdooda kuwa ugu waaweyn baa soo doontay fa abad way diiday xataa raqibad ilaa ay ka dooratay fii rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam wa watasawajad bihi fasacadat bihi way ku liibaantay sacaadatan liibaan yaqbidu ay majeersadaan ama ay jamdaan calayha korkeeda alwaluuna waalaakharuun dadkii hore iyo dadkii dambe waxay aad iyo aad ula dhacan bay markaa ka heshay wahiya khadiijo awala aswaajihi xaasiskiisa tii u horreysay ahayd sal allah calah wasalam lam yatasawaj ma gursan calayha dusheeda hayrahaa gabar aan ayada ahayn xataa maatat ilaa ay dhimatay wa kullu wlaadihi ilmihiisa dhammaanna sal allah calah wasalam ayadaa u dhashay minhaa xaggeeday ka ahaadeen dheh ilaa ibraahiim maahane wiilka ibraahim la yidhaahda fa innahu kaasi min maariyatin qibtiya ayaa markaa dhashay maariyadii reer qibti ahayd awlaadu nebiga ilmihiisa sala allah calayh wasalam oo min khadiija khadiija ay u dhashay hum alqaasim waa qaasim waa kii ugu weynaa oo nebiga loogu magac daray abalqaasim baa la dhihi jiray nebiga uma kabacdi zaynab baa dhalatay uma ruqaya uma ummu kalfuum dumma faadima dumma cabdullaahi waa qiila hayra dalika kaa waxaan ahayno waa la sheegaa fii cadadihim tiradooda iyo wa tartiibihim say isugu xigxigeen saan hadda isugu xixijinay si aan ahaynna waa lagu sheegaa waqad maata wuu dhintay albanuun way dhinteen wiilashiisa kulluhum dhammaantood suqaaran ayagoo yar yar ah ayay dhinteen ama albanaatu gabdhihiise faqad adrakna way soo haleeleen oo way soo gaareen kulluhunna dhammaantood zamanu nubuwa zamankii nebinimada ayay soo gaareen nasiib wanaag fa aslamna way islaameen dhammaantood wahaajarna way hijroodeen gabdhihii nebiga uu dhalay dhammaan tumma tawaffaahunna almowt geeridii ayaa oofsatoo way dhinteen qabla anebiy nebiga hortiisa sal alla calah wasalam horta wiilasha dhammaan umushay raaceen oo way ka wada dhindhinteen waaye intaan nebiga nebi laga dhigin laakiin gabdhaha way soo gaareen amase macnaa xataa haddii nebi laga dhiga sida ibraahiim oo kale yaraan bay ku dhinteen gabdhihii laakiin faaduma iyo zaynab iyo ruqaya iyo ummu kalfuum intaba nolol bay ku soo gaareen nebiga asoo nebi noqnoqday ayay soo gaareen dhammaantood way islaameen oo nebigay rumeeyeen waa aabbahood dhammaantood way haajireen dhammaan way dhinteen oo nebigay ka hormareen sal allah calayh wasalam ilaa faadimata faadimo maahane radia allaahu canhaa fa innahaa ayadu caashad way sii noolayd bacdahu rasuulka geeridiisa kadib sittata ashhurin lix bilood lix bilood ayay noolayd faadimo oo rasuulku lix bilood bay ka dambaysay binaa'u lbeyti iyo wa qisatu ltaxkiimi ayaanu geli doonnaa haddii ilaah ihahdo subxaana wa tacaala kacbada dhisitaankeeda iyo qisadii cajiibka badnayd ee nebiga uu kala xukmiyey kana dhexdhexaadiyey dagaal weyn oo qoraysh ka dhici lahaa ayuu sabab u noqday xukunkiisa in lagu joojiyo meesha haynoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam